بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وبتوفيقه وهنكب الله بين آيات بقل طبا يكو سورة النحل إلى آخر السورة إن شاء الله تعالى ثم إن ربك ربك للذين كي هاجروا هجرودي bacdi maa futinuu intii la fitneeyey oo la imtixaanay kadib waa dadkii maka ku hadhay markay asxaabtu ka hijrootay kadibna helay inay baxaan uma jahaduu sabaruu ina rabbaka min bacdiha lagafuuru raxiim yowma maalin buu u naxariisan waa lagu tacalujin karaa laakiin ficil haddaan isaga qadara dhib ma leh udkur bal sheeg oo dadka u sheeg oo gaadhsii tujaadilu iyadoo ka doodi can nafsihaa nafteeda ka doodi oo aniga iyadu isdoodi wax difaaci ma leh iyo waalid midna wax difaaci ma leh watuwafa loo dhammaystiri kullu nafsin naf kulligeed maa camilad waxay shaqaysay oo camal fashay wahum iyagana laa yudlamuuna la dulmi maayo waa malinta qiyaame naf naf ka doodi ma leh ambiyadu nafsii nafsii nafsii bay ambiyadu weladku waalidkiisa wuu ka carari yowma yafiru lmaru min akhiihi wa ummihi wa abiihi cid cid u doodi male maalintaa iyadaa xusuusnaada oo balka dharga naf walbana wixii ay camal fashay waa loo dhammaystiri la dulmi maayo dembi ayna lahayn la saari maayo khayraad ay leeyihiinna laga dilaali maayo gaal iyo muslimna waa sida waa lawada nin waliba naftiisa unbuu waxaysan yahay qiso aan sanad fiican lahayn waxay dhihi allow jasadkan aada samaysay yaad aniga i gelisay jaskatana dembigii oo dhan iyo wax walba la yimid ilaahu cadaabka u laalaab markaasuu jaskatiina dhihi ilaahay oo anigoo iska qallalan oo waxbaba ahayn yaa markaad ruuxdii gelisaa indhaha ka hadlayoon hadal wax walba sameeyey markaasaa misaal baa lasoo hordhigo waxaa la yidhi nin muqcada nin yani naafaya iyo nin indhala laakiin xoog badan yaa beer wada yimid inay midhaha ka gurtaan bay dooneen markaa kii ka muqcadkaa indhahala indhaha qaba kiiba yidhi wariqaadu intaad kor isaarto aan soo guro labadaa nin midkee galay sidaas halou kala xuko qisadaa sanad aada male yowma maalin bal xus baa la oo dadka u sheeg taatii ay iman kullu nafsin naf waliba naf kulligeed tujaadilu iyadoo ka doodi can nafsihaa nafteeda nafsii nafsii wa tuwafaa waa loo dhammaystiri kullu nafsin naf kulligeed maa camilad waxay shaqaysa shar iyo khayr waa loo dhamaystiri wahum iyagana dadka laa yudlamuuna la dulmi maayo waxay leeyihiin laga dilaali maayo wadaraba allaahu alla wuxuu caddeeyey ama sameeyey maalan tusaale qaryatan qaryad buu ku tusaaleeyey kaanad ahayd aaminatan tii aamina oo wax dhibaato aan ka cabsanayn wayutakadafu naasu min xawlihim mudmainatan xasiloon yatiihaa uu u yimaado risquhaa risqigeedu raqadan isaba waasica min kulli makaanin meel walba uga iman fakafarad way ka gaalooday biancumillaahi ilaahay nicmooyinkiisii oo nabiyullaahi maxamed ugu wen yahay faadaaqaha allaahu allah baa dhadhan siiyey libaasaljuuci gaajada dharkeeda iyo walkhawfi cabsida dharkeeda bisababi maa shay sababtii buu u dhadhan siiyey kaanuhan yasnacuna kuwa sanceeya qaryada sidan ku rumoobi waa maka wey maka markii nicmadii alla siiyey iyo nabigii loo diray garan waayeen oy nabigii dhibaato u geysteen yuu nabigu habaaray allaahuma shdud wad'ataka calaa mudar wajcalhaa siniinan ka siniin yuusufa toddobadii sano abaar baa marka dhacday oo biyaa roobbaa la waayey ilaa ay ayda cunaan reer qureysheed ilaa xillis cillis wax la yidhaah waa dhogor iyo dhiig laisku qalajiya ee cunaan markaasay abu sufyaan baa nabiga u yimid o warniyahu nin qaraab xidhiiri saad ahayd wax fiicanna waad sheegaysahay wareertolkaa way baaba-een oo alla bari waa loo alla bari marka qaryadanu waa maka wey wa bikulli qarya qaryo kasta oo inta nicmadii la siiyey ka gaalowdana waxaa unbaa u dambeeya meesha laleeyahay libaasaljuuci mushabi iyo mushabahu bihigii baa laisu idaafeeyey juucan oo ka libaasi ah juuci iyo libaasku xaggee iska shabahaan libaasku soo dusha layskama saaro juucana waxaa kaa muuqan raadkiisii rafaadka iyo dhuubnida iyo hilibka kaa iyo oonka wixii baa kaa muuqanaya cabsiduna waa sidoo kaleo argagax baa ka muuqanaya ruuxa cabsanaya sida libaaska oo kale uu dusha uga saaran yahay marka qaryadaas oo maka ku rumoobaysa qaryo kasta oo nicmada ilaahay ka gaalowda ciqaabbaa u taalla wey wadaraba allaahu alla wuxuu sameeyey masalan tusaale qaryatan qaryad buu tusaale ka dhigay magaalo kaanad ahayd aaminatan aamin oo xaleerahooda oo dhan carabta joogto waa la boobi waa isboobi iyaga loo soo geli maayo mudmainatan oo xasilan oo wax dhibihi ka jirin yatiihaa uuu iman risquhaa risqigeedu raqadan isagoo waasaca yuu imanaya min kulli makaanin meel walbuu uga iman waa tii ducadii nabiyullaahi ibraahim udi ilaahu amaraatu kulli shayin ilaahu kusoo fatax oo fakafarad ka gaalowday biancumillaahi ilaahay nicmooyinkiisao nabiyullaahi maxamed u horeeyo faadaaqaha allah alla wuxuu dhadhan siiyey libaasaljuuci gaajo dharkeed gaajo dharka oo kale aho ka muuqata daahirkooda iyo walkhawfi cabsi bisababi maa shay sababtii kaanuu ahan yasnacuna kuwa sanceeya marka qaryo kasta ma ka soo soo ma aha qaryo kastoo nicmadii alla siiye garan weyday ciqaab baa ku dhacaysa walqad jaaahum qaryadaa iyo qoladaas waxaa u yimid rasuulun rasuul oo minhum iyaga kamid aho yaqaaniin nasabkiisa fakadabuuhu way beeniyeen faakhadahum alcadaabu cadaab baa qabtay wahum iyaguna daalimuuna ay gar daran yihiin cadaabkaasi waxaa weeye waa cadaabkan abaarta ee ku dhacay nabiyullaahi maxamed markuu u yimid ay garan waayeen xaqiisii marin waayeen yaa allah ciqaabtaa ku riday cadaabka kale ku dhacay waxaa weye yowm bader cadaab kale ku dhac wey fatxu maka intaasoo dhan baa isu dabajoog ugu wakadalika inagana qur-aanku markuu inoo yimid haddaynu garan weyn oo ku camalfali weyno ciqaabbaa meesha taal ugu yaraan dadka iskhilaaf ugu yaraan faajir daalima dadka xukunka loo dhiibi ugu yaraan abaar baa dhici cudur baa dhici daacun baa dhici dan qur-aanka ku camalfali weyno walaqad jaaahum waxaa u yimid nimankaas rasuulun rasuul baa u yimid oo minhum iyaa ka mid af garanayaan oo abtirkiisa og yihiin iyo aaminnimadiisa iyo way beeniyeen war waxaa nagala tag bay faakhadahum alcadaab cadaab baa qabto alla ku riday oo abaartaasu ka mid tahay wahum yaguna daalimuuna way gardaraayeen lagama gardarayn fakuluu cuna dadka muminiinta aho dadka inkaar baa ku dhacday intaa iska daysaan cuna mimaa kii rasaqakum llahu alla idinku arsaaqay xalaalan xaaluu xalaal yahay dayiban oo nadiifaho wax laga qisadaan ahayn dayib yani nadiifa wey xalaal lagu hagaagi karan washkuruu ku shukriya oo ku mahadiya nicmat allaahi alle nicmadiis ku mahadiya in kuntum haddaad tihiin iyaahu alle tacbuduuna kugu caabuda haddaad tihiin marka waxa wey dadka muminiinta waxaa la yidhi qoladaa ciqaabta ku dhacday ka jeedsada risqigii alla idin siiyey isagoo xalaalo dayiba cuna isagoo xaaraama ha cunina isagoo jiro wato wax yaqaqsiyana ha cunina nicmada alle ku shuriye macneheedu waxaa weeye alla shukrigu waa inaadan la caabudo haddaad alla caabudaysaan wey marka shardigaas waa shardi alla unbaa la caabudi kolleyba fakuluu cuna muminiintiy mimaa kii rasaqakum allahu alla idinku arsaaqay ka cuna xalaalan xaalo xalaal yahay ayiban oo ayiba fakuluu cuna mimaa kii rasaqakum allahu alla idinku arsaaqay xalaalan xaalo xalaal yahay ayiban oo nadiifa washkuruu nicmat allah alla nicmadiisa ku shukriya alla nicmadiisa lagu shukriya waa maxay de wayna dhaacaysato wey ma gudi kartid haddaadan dhaacaysanin oodan alle ku xamdin in kuntum haddaatihiin iyaahu alla tacbuduuna kuwa caabudaya inamaa xarama alla wuxuu xaaraam yeelay calaykum dushiina almaytata baktiga waa neefkaan la gowracin iyo wadama dhiigga masfuuxa wey damu masfuuxa dhiigoo dhan maaha dhiigga hilibka ku dhex jira xaaraan ma waxa la gowraco dhiigga soo daata way jermiska wata iyo walaxmalkhisiiri doofaarka hilibkiisa yoma shay uhilla loogu dhawaaqay likayrillahi alla kayrkabihiisa log magac kale lagu gowracay faman idura qofkii loo baahi geliyo baahda kayra baaqin isagoo daalima kayrkii walaa caadin isagoo gaboodfalaa kayrkii oo hadduu iska cuno fa in allaha alla afuuru u dhaaf raxiim waa la yidhi wax alla waxaa dhulka joogo oo dhan idinkaa laydiin abuuray ilaa intan yar mooyaan bilmatl ashyaadu gebi ahaan waa xalaal wixii sharcigu ka soo reebay mooyaan cibaadada waa mamnuuc in cibaado lasoo siyaadiy wixii sharcigu ogolaaday mooy marka intaasaa laydinka xaramaya laydhi baktiga waa neefka aan la gawricin dhiigga masfuuxa addamu lmasfuux waa dhiigga markii la gawraco soo daata wey ee neefka markii la gawraco oo dhiigu ka dhammaado oo la qalo dhiigga hilibka ku dhex jiraay waxba dhibaato ma leh doofaarka hilibkiisa waxaa la ogaaday inuu jeermis leeyahay yaa la ogaaday wamaa hulla likayr illah magac aan alla ahayn wixii lagu gawracay wey hadda inagu waxaynu xusnaa waalidiinteen marka waalidka sadaqadu inay waxu tari hadal joogo iyo ducada iyo haddaad waxu bixinna waxaa fiican inaad waxaan gawrac ahayn aada u bixiso laakiin haddiiba gawracaad doonto aabbahay baan ku xusiy awowi baan ku xusi iska ilaali haddii kale magac baad ugu dhawaad magac baad ku labtay markaad tidha aabbahay baan ku xusi neefka waxaad u gawracday aabbaha dartii intaad soo qaadatay niyada waxaad gelisaa inaad aabbaha sadaqa u bixiso adoo aabbaha sadaqo u bixiye niyeysan markaad gawrac sadaqo bay ka dib laakiin haddaad tidhaa aabbahay baan ku xusay awow iyo hebel baan ku xusay magac alla aan baad ku gawracday taa ogow nin walba ka ogowe waa runna marka aynu iska ilaalina middaa ah. marka waxaa e, u banaan tahay la xaaraameeyey qofkii u baahda oon daalimna ahayn baaqina ahayn daalimna ahayn yaa loo baneeyey inuu cuno hadduu u marka meydka oo kale waxay yidhaheen culimadu haddii adigoo baahan aada mayd aragto bakti aragto waa inaad cunto waa kugu waajib maxaa yeele naftaada inaad disho waa xaaraam marka intee leeg baa laga cuni qolyo waxay dhahin waad ka dhargay qolyana waa intaad ka dharagtay yaad weliba meeshaad ku socoto yaad uga sahay qaadan bay dhahin sidaasoo kale inamaa xarama alla wuxuu xaaraam yeelay calaykum dushiina almaytata baktiga waa neefkaan la gowracin iyo wadama dhiigga masfuuxa ah ee marka neefka la gowraco soo daata dhiigga kale ma aha wa laxma alkhinziiri doofaarka hilibkiisa iyo wamaa shay uhilla loogu dhawaaqay likayriillaahi alla keyrkii bihi isaga loogu dhawaaqay ismi kale lagu gowracay faman idura qofkii u baahda oo dhibaata oo gaajo qabato kayra baaqin daalim keyrkii isagoo ah walaa caadin gaboodfale keyrkii isagoo ahoo aan dhibaato wadin fa in allaha alla kafuuru wuu dhaafi raxiimuka naxariista way falaa taquulu hadhihina limaa shay tasifu ay tilmaami alsinatukum carabkiinu alkadiba been aad tilmaamaysaan haadaa xalaal wahaadaa xaraam hadhihina litaftaruu inaad ku been abuurataan darteed saaha udhihina cala llahi alkadiba been ina aladiina kuwa yaftaruuna ku been abuurto cala allahi alkadiba been laa yufciluuna guulaysan maayaan mataacu raaxo wey noloshooda kuwa alla ku been abuurta qaliilun oo aada u yar walahum waxaa u ahaaday cadaabun cadaab aliimun oo kulul meesha waxa weeye bidcadii wax aan sharci ahayn waa sharci hadhihin wax wuxuu yahay adan waru hayn waa xalaal hadhihin ila inuu xaaraam yaha dhici karte wax xaaraamana waa xalaal hadhihin wax xalaalana waa xaaraam hadhihin adigu hasan sharciga dabagal wixii sharcigu xalaaleeyey iyo xaaraam dabagal laakiin adigu iska waa disuuradan iyo dadku ay qoraan way qolihii dee mushrikiinta ah, berigaa lala hadlayey waxay iyagu xalaaleeyeen baa jira waxay xaaraameeyeen way jiraan iska xaaraameeyeen way jiraan bidcada ka mid a waxaan diinta islaamka ka mid ahayn diinta ha kusoo darin waxa alla xaaraameeye waa xalaal ha sharciga ha marin oo dabada ha ka gadiin walaa taquuluu ha dhihina liajli maa shay darti tasifu ay sheegayso tilmaamayso alsinatukum carabyaalkiinu alkadiba been ay sheegayso haadaakani xalaal ha dhihina wahaadaakani xaaraam saa maxaydaan u dhahayn litaftaru inaad ku been abuurataan cala allaahi alkadiba been hadaa xalaal hadaa xaraam ha dhihina idinkoo alla ku been abuuranay ilan markaad tidha waxaan waa xalaal alla xalaaleeye bay ka dhiganta waa xaaraam markaad tidhahdeen alla xaaraameeye bay ka dhiganta waxaan waa diino waa cibaado markaad tidha alla diin ka dhig waa been abuur alla lagu been abuurta in aladiina kuwa yaftaruuna ku been abuurta cala allaahi alle alkadiba been laa yuflixuuna marnaba guulaysan mahayaan mataacun xayaatuhum noloshoodu mataacun raaxo weeye qaliilin oo aada u yar walow maxau sugnaaday cadaabun aliim qofka yacni bidciga ah qofka sharciga meel kaga dhaca intaa uu joogo hadduu doono haba noolaado cadaab baa meesha u yaalla u kaydsan waay wacala aladiina kuwii hadduu yahuudoobay xaramna waxaan ka xaaraamaynay maa qasasnaa waxaan kaaga qisonay calayka dushaada min qabl hor wamaa dalamnaahum ma anaan dulmin markaan ka xaaraamaynay walaakin kaanuu waxay ahaayeen anfusahum hilibka baruurta oo lafka oolinayo waxyaabo badan baa laga xaramay waa suuradii waa kay ku taalan wey marka yahuud waxaa laga xarameeye waa waxa markii dee nabiyulaahi maxamed baxay hadday soo raaci lahayn xalaal bay u noqon lahayd dulmi ay la yimaadeen baa looga xarameeyey si kale ma ahayn kullu acaami kaana markii layidhi waxaad hilibka iyo waxaan isaga xarameynaysaan yacquub baan kaga dayna baabeentiin baa lay wax waliba yacquub xalaal bay u ahayn dembi ay la yimaadeen baa looga xarameeye wey wacala aladiina kuwii dushooda hadduu yahuudoobay xaramna waxaan ka xaaraamaynay maa qasasnaa waxaan kaaga qisoona caleyka dushaada min qabl hor suurat lancaam iyo suuratu maaide iyo wamaa dalabnaahum ma anaan dulmiin markaan ka xaaraam yeelnay walaakin kaanuu waxay ahayeen anfusahum naftooda yadilmuuna iyagaa waxa looga xaaraam yeelay iyagaa la yimid wey allahu akbar uma ina rabbaka rabbigaa nabiy llaahi maxamed liladiina kuwii camil camal fale bijahaalatin aqoon la-aan uma taabuu toobo keenay min bacdi daalika intaa kadib wa aslaxuu wanaajiyey camalkooda oo camal fiican la yimid ina rabbaka rabbigaa min bacdihaa tooba keenkaa kadib lakafuurun kii u dhaafi weeye raxiimun oo naxariista nicmada allay ka mid tahay dembi kasta ruuxuu ha galo mar hadduu toobo keeno camalkiisana islaaxiyo allah subxaana watacaala qufraankiisii meeshuu yaalla qofku hadduu tawxiidku tawxiidku hadduu saxu yahay hadduu tooba keeno waa inuu markuu dembigii ka tooba keeno islamarkaaba camalkiisii wanaajiye wey toobakeenkana culimadu waa inuu horta ka fuqo waa inuu nadaamoodo waa inuu niyoodo dib dambe inuuna ugu noqonayn tobakeenku waka hadduu xaq bani aadam yahay waa inuu afara inuu xaqii celiyo hadduu aq bani aadam yahay hadduu aq bani aadam waa saddexda hore hadduu aq bani aadam yahayna waa inaa intaa isku daro uma ina rabbaka rabbiga liladiina kuwii camiluu camal falay asuua xumaanta bijahaalatin aqoon la-aan uma taabuu tooba keena min bacdi daalika intaa kadib oy dembiga la yimaadeen kadib waaslaxuu camalahum camalkooda wanaajiyey ina rabbaka rabbigaa min bacdiha intaa kadib lakafuurinkii dhaafan raxiimun masaladaynu ku baraarugeyna waxaa weeye camalka aqbalkiisii iyo tooba iyo qufraanku waxay ku xidhan yihiin tawxiid tawxiid mar hadduuna jirin oo tawxiidku kaa qasan yahay walow ruuxu laa dii tawxiidku ka qasan yahay oo waxyaabo kale iyo bidciyo wax kale kugu dabadaro waxa wey alla ka aqbali mahayo camalkiisa oo dhan ba ina ibraahiima nabiyullaahi ibraahim abulambiya kaana wuxuu ahaa ummatan imaam buu ahaa qaanitan oo mudiica lilaahi alla u mudiica xaniifan xaq raace baadilka leexda ah walam yakun ka midna ma ahayn min almushrikiina mushrikiinta ka liancumihi nicmooyinkiisa ijtabaahu alla wuu doortay wahadaahu wuu hanuuniyey ilaa siraadin jid mustaqiimin oo toosan aayaddu waxay tilmaamaysaa yahuudi waxay yidhaahdeen ibraahim anagu ahaa nasaarana waxay dhaheen ibraahim anagu ahaa markaasaa layidhi oo ibraahim kadib bayba kuwan yahuudnimadii nasaare ibraahim kadib bayba soo degeen marka nabiyullahi ibraahim waa marka alla subxaanau watacaala wuxuu sheegay imaam ummatan waa imaam bay ka dhigan tahay yani jamaacu u dhigmaa wey qiimihiisu qaanitan lilah alluu adeecaa xaniifa waxaa weeye xaq raace baadilka leexda mushrikiinta ka mid sida yahuudiya nasaaradu sheegayaan shaakiran liancumi alla nicmooyinkiisu ku shukriyi jiray oo alla u hogaansami jiray ijtabaahu allah doortay oo rasuulnimo iyo nabinimo u doortay wahadaahu ilaa siraai mustaqiim jid toosan buu u hanuuniyey waa jidkii nabadnimada ina ibraahiima ibraahim kaana wuxuu ahaa ummatan hogaamiyuu ahaa imaaman qaanidan oo adeecay lilaahi alla adeeca xaniifan xaqraaci baadilka leexda ah walam yakun ma ahayn min almushrikiina mushrikiinta kamid mahay sida yahuudii nasaaradu sheegayaan shaakiran kii ku shukriyu ahaa liancumihi alla nicmooyinkiisa ijtabaahu alla wuu doortay wahadaah wuxuu ku hanuuniyey ilaa siraadi jid mustaqiiman oo toosan nabigana waxaa lagu yidhi itabic millata ibraahim waataynaahu ibraahim waan siinay fi dunyaa adduunyada xasanatan wanaag wainahu ibraahimna fi laakhirati aakhiro lamina saalixiina saalixiintu ka mid yahay adduunkana saalixiintu ka mid yahay maxaa la siiyey adduunka nicmada la siiyey waa maxay caruur baa la siiyey ablambiya buu noqdo ambiyadoo dhan intii isaga ka dambeysay oo hadda ilaa hadda inta la og yahay qolo ibraahim utun haysa ilaa hadda lama hayo ilaa fadl waqti alxaadir qolo ibraahim caayaysa ama dacayadaynaysa ilaa hadda lama hayo waa waxa alla siiya nicmada awey aakhirana saalixiintu ka mid ahaa adduunkana saalixiintu ka mid aha waataynaahum ibraahim waxaan siinay fi dunyaa adduunyada xasanatan wanaag ambiyo ka tarantay dikri wanaag iyo taariikh fiican wainahu ibraahim في الآخرة آخرة لمن الصالحين الصالحين تكمل ثم وحينا إبراهيم مركي هل كان القدائي ثم وحينا وأن أوحيون إليك حقانا أن اتبع راع ملة إبراهيم إبراهيم دينتي سراع حنيفا حالا أطاي حق راعي بعد الكلاحنة وما كان إبراهيم نماهن من المشركين المشركين تكمل ماهن نبي الله إبراهيم مركا راع دينتي سلاك مركا دينتا أنبياد وائسكم من وحق التوحيد كان لقى راعي حق فروع ويكوك لدوينهم xagga furuucdii waxyaabaan axkaamta dadku ku dhaqmo way ku kala duwan yihiin laakiin xagga tawxiidka iskaga mid yihiin meesha ibraahim laga raacina waa xaggaa wey uma waxaynaa waanu waxyoonay ilayka xaggaaga oo maxaa nidhi an ittabic raac milata ibraahiima ibraahim diintiisa raac xaniifan xaalaa tahay xaq raace baatilka leexde wamaa kaana ibraahim kamid ma ahayn min almushrikiina kamid ma ahayn inamaa cala aladiina kuwii ikhtalafuu isku khilaafay fiihi sabtida isku khilaafay iyo maalmaha kale waina rabbaka rabbigaana la yaxkumu u kala xukumi baynahum dadka dhexdooda yowma alqiyaamati qiyaamaha yoomkiisa fii maa shay dhexdii buu ku kala xukumi kaanoo ahayeen yakhtalifuuna fiihi kuwa isku khilaafa sabtida nabiyulaahi muuse wuxuu yihi maalinta jumcada ah ka dhigta maalin cibaado oo aada nasataan ka dhigtuu yidhi yeeli yidhaahdeen ee sabtida waa maalintii alla nastaye ilaa jumcada khalqiga la dhamaystiray waa maalintii alla nastayo waxa wey saasaanu yeelaynaa bay idhahdeen nasaarana ciise wuxuu yidhi war jumcada ka dhigta ma yeelayna yidhaahdeeno axaddu waa maalintii adduunka la bilaabay bay idhahdeen saasaanu ka dhiganayna markaa nabigu wuxuu yidhi innagaa layna waafajiyey jumcadu waa maalintii nicmada alla kaamil noqotay waa maalintii khalqiga la dhamaystiray ee khalqigu isu wada yimid ee khalqigu shir ahaa ee kulli la wada dhamaystir nicmadii alla la dhamaystir wey jumcada alla inoo dooray marka marka sabtida waajib waxaa lagaga dhigay inayna shaqaysanin oo yna raaxaysanin oo ay dhibaato badan la kulmaan baa waajib lagaga dhigay markay iyagu doorteen nasaaradana axadda marka nasaaradu waxay yidhahdeen axadda waa maalintii adduunka la bilaabay yahuudduna waxay yidhahdeen sabtidu waa maalintii oo alla nastay bay yidhahdeen intuu khalqiga abuuray innagana ilaahay tii fiicnayde markii nicmadii alla kaamil noqotay khalqiga oo dhan la dhammaystiray yaa maalin cibaada lainooga dhigay inamaa jucila sabtu sabtida waxaa la dul saaray waajib ahaan cala ladiina kuwii ikhtalafuu iskhilaafay fiihi sabtida isku khilaafay oo sabtida iyo jumcada iyo inta loosoo bandhigay khilaafkii halkaa mariyey waina rabbaka rabbigaana la yaxkumu wuu kala xukumaa baynahum dhexdooda dadka yowma alqiyaamati qiyaayoinkiisa fiimaa shay buu ku kala xukumaa dhexdii kaanuu ahaayeen yakhtalifuuna fiihi kuwa iskhilaafay sidaa darteed nabiyullaahi maxamed udcu ugu yeedh dadka ilaa sabiili rabbika rabbigaa wadadiisa bilxikmati caqli iyo walmawcidati wacdi alxasanati oo wanaagsan oon canaani ku jirin wajaadilhum la dood bilatii doodihii iyadoo axsanu fiicnayd ina rabbaka rabbigaa huwa rabbigaa aclamu ka og weeye biman dalla qofka ka an can sabiilihi wadadiisa wa huwa alla aclamu wuu og yahay bilmuhtadiina kuwa hanuunsan nabiy llaahi maxamed waxaa layidhi idcu sabiili rabbika bilxikma xikmadu waa cilmiga weeye cilmi habaysan oo xikma ku jirta xikmadda waynu garanayna si xikmadi ku jirta ula dood cilmi xaqiiqaha ah kula dood walmawcidati alxasana waxaa weeye ruuxa markaad wax sheegayso waad xuntahay hadhihin canaanani waxun ha ku sheegin walaale soo dhawo balkaale wax kuu sheega haddaad tidhahdo waraay baa tahay qaloocane sidan iyo sidan wuu kaa boodi <laughs> radi ficil buu la imanaya mawcido xasana waa sida wainaa iyaakum laclaa hudan gaaladii baa sidaa lagu yidhi waynaa oyaakum ama anaga ama idinkaa midkayn baa quman waxaa la doonayaa inay soo dhowaadaan nabigu aniga iraaca ma dhihi jirin wadadan xaqi ah alla ii keenay soo raaca buu dhihi jiray marka hadda markaynu dacwada faafinayno canaan iyo hadal xun iyo wax qaloocan iyo waxaas aan ka ilaalino aan dadka si caadiya ah wax ugu sheegno wax u gartaan midda kale qofku wuxuu garan kara unbaa looga sheekeeyahay cilmi qariibuho uuna garan karayni dadka looma sheego udcu ugu baaq dadka ugu yeedh ilaa sabiili rabbika rabbigaa wadadiisa bilxikmati xikmad cilmi iyo walmawcidati wacdi alxasanati wanaagsan mawcidada xasanadu waa inaan canaan iyo cay midna ku jirin wajaadilhum la dood bilatii doodii hiya axsanu fiicnay haddaad ruux doodaysaan wax yaaba xun iyo hadallaha udhexgelinayn si caadi un hadalka isu weydaarsada ina rabbaka rabbigaa huwa rabbigaa aclamu ka ogwey biman dalla qofka lumay can sabiili wadadiisa ka lumay wahuwa allana aclamu wuu ogyahay bilmuhtadiina kuwa hanuunsan marka macnaha waxaa laga wadaa adu canaan iyo hadallo aan meesha soo geli karin ha soo gelin ilaahay baa kala og e adu si fiican un dadka wax u gaadhsiiy wain caaqabtum haddaad ruux ciqaabaysaan ood ka aargudanaysaan facaaqibuu ciqaaba bimili maa shay oo kale cuqibtum laydinku ciqaabo laydinku dhibay bihi shayga walain lahuwa sabriga khayrun u khayr badan lisaabiriina kuwa sabra culimadu waxay leeyihiin labadan aayadood waa madani marka waxay tilmaamaysaa xamza nabiga adeerkii xamzoo nabiga adeerke waa kii la dilay marka waa la googooyey waa kii sufyaan yidhi walle waxaad doontaan googoyn ma amrin raallina kamana xumi buu yidhi la googooyey markaasuu yidhi raxmatullahi caleyh nabiguyuu haddii aanan dadka kale inay walbahaaraan ka yaabin halkaasaan kugu dayn lahaa buui si shimbirta lagaaga soo xaadiriy buui markaa wuxuu yidhi waxaan nabigu wuxuu ku dhaartay inaan intaasoo nin kuu googoyn markaasaa la yidhi ma googoyn kartid baa may baa waa madani bay marka culimadu waana xamse iyo sidaasoo kale w macnaha waxaa weeye markaa ruuxii dhibaato kuu geystaa tii oo kale waad u geysan kartaa intii leeg waad u geysan kartaa laakiin inaad sabirtaa kasii fiican wey wadaad ruuxa iska celin kartuna kaa taagroonayn waad sabri kartaa laakiin hadduu kaa taagroon yah de waa taasu qiimad male marka way inoo banaan tahay baa layihi caaqabtum hadda bilmatel ruux baa xoolo kaa qaaday xoolihiibuu kaa dhacay isagoo ruu oolii kaa dhaay wadeeca kuu dhibtay ruux baa xoolo uu lahaa wadeeca kuu dhibtay iyahay buu ku yidhi xoolahaagina way ku maqan yihiin ma qaadan kartid waa khiyaano si kale un uga doono mooye kama qaadan kartid xoolaha laguma waa khiyaana de khiyaana lama ogola allah wuxuu leeyahay wain caaqabtum haddii laydin ciqaabo oo dhib laydiin geysto facaaqibu idinna ku ciqaabo kaga aadguta bimil maa shay oo kale cuuqibtum bi laydinku ciqaabay intii ha u dhaafinina intii in leegun geysta walain sabartum haddaad iska sabirtaan oo idaan ciqaabba u geysanin lahuwa sabirkaasa khayrun u khayr badan lisaabiriina kuwa sabra waa sax wasbir maxamed oo sabir dhibaatada ku haysata iyo gaalada kaa soo horjeeda iyo wax alla wixii kugu yimaado oo dhan iska sabir wamaa sabirka sabirkaaguna ma aha ilaa bilaahi alla darti mooye sabirkaad sabirtahay waa sabir wax ku tari bay ka dhigan tahay oo aada ajir ka heli oo waddadii xaq ahayd aada marto walaa taxzan ha murugoonin calayhim gaalada ha u murugoonin diidadanay diidada yihiin walaa taku ha ahaanin fii dayqin cidhiidhi ha ahaanin mimaa kii aad ka cidhiidyan tahay yamkuruuna ay khayaano samaynayaan ilan markii ciil lagu bado markii dadka oo xumaan samayn aad aragto aadan ka qaban karayn ciil baa ku dilay ciil buquuq baa la yidhahyo qalbigaagu dee wuu yahay waxaa laga yaabaa fikrado badan inaadan keenin baa suuragala iska dhaaf baa lay murugoonin dhibkan ay kugu hayaan iyo diidadan ay ku diidan yihiin faraha ka qaad baa lay falaa nafsuka calayhim xasaraat qoomamo iska ilaali inagu waa sidoo kale waa inaynu diinta xaggeeda u adkaysano markaan diinta dadka u sheegayno oon dadka wacdiyayno oon qur-aanka u dhigayno wixii dhibahay inagu yimaada waa inaan adkaysano nabiga waddadiisii marra waay walaa taxzan murugoon calayhim gaalada ha u gaalnimadooda walaa taku ha ahaanin dayqin cidhiidhi mimaa kii ka cidhiidhiyan tahay yamkuruuna ay kugu khayaanayaan ina allaha alle maca aladiina kuwii mucooda way itaqow ka baqay rabbigooda oo xumaanta iska ilaaliyey waladiina kuwii wey hum iyagu muxsinuuna samafalayaala labada kelimo waxay u kalaya itaqow xumaanta iska ilaaliyey muxsinuunana daacada lay taqwada iyo ixsaanka iyo daacada markii laisbarbar taqwadu waxay noqon xumaanka iska ilaalin bay noqon in allaha alla subxaanahu wa tacaala maca aladiina kuwii macooda weeye binasri wada binasri waraxma yuu macooda ku yahay maca aladiina kuwii itaqow rabbigood ka baqo xumaantii iska ilaaliyey iyo waladiina kuwii hum iyagu muxsinuuna samafalay oo daacada la yimid wey kuwaasoo alla la jira dadka alla la jira xisbiga inaad ka mid noqoto qof waloba isku day